bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowla an hadaana allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wa diin insha allahu tacaala toddobaadkan iyo kii ka horreeyeyba su-aalihiisii maadaama isgaargaareen mashquul kale awgii haddana wixii aan kari karno oo ilaahay ina fahamsiiye aan ka jawaabaynaa insha allah waxaanan aqoonna ma naqaan ilaahay baan weydiisanaynaa inuuna baro wahuwa alcaliimu alkhabiir marka falyatafadal jazaak allahu khayr aljaza sheekh saa-iilkan wuxuu leeyahay sheikhu waxaan gadaa dukaan marmarka qaar dadka dadka alaab waxaan oga geeyaa dukaamadooda marka alaabta wixii dukaankayga ka waayo dukaamo kale ayaan uga soo qaadaa markii marka wixii aan dukaan kale uga soo qaado wax faa'iido ah ayaan dul saartaa asagana waan kula heshiiyaa qiimaha alaabtayda iyo tan kale ee aan usoo qaado sheekh ka waran arrinkaas bismi illaah walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah saan wada ognahay tijaaradu waa xalaal waaxala allaahu albayca waxarama ariba haddii markaa adigu adaa isyaqaan aad wax khiyaanaha meeshii ay ku jiraan khiyaana ilaahay ma banayna ilaahay uga bar laakiin qof baad la heshiisay waxbaad u soo iibisay waad u keentay faa'idaad ka heshay waa intii ganacsigu ahaa haddii aadan waxa aad ii sheegtay wax ku jiraa ay jiraanna inaad faahfaahisaa fiican oo dadka qaar baa waxay is yidhaahdaan wax uusan hayn buu leeyahay waan hayaa qofkii uu ka iibinayaa qofkii sii fariisuu dhihi meel uu ka soo qaadayaa qiimihii ay joogtay qiimaan ahayn buuna uga soo qaadayaa waa u keenayaa isagii ma hayo badeecadaas cid kale kaleu ka soo qaaday qiimihii uu cidda dadka kale oo ay ku iibinayeenna kumuusan iibina qiimo isaga u gaar uu ku soo iibiyo dul saartay taa waa khidaaca qofku adeegsaday oo wax kuu dirsaday oo wuxuu kuu dirsaday waxaan ahayn aad ugu soo gaday weeye ilaahay uga baq hadday arrintu sidaa tahay laakiin haddaad inta qofka la heshiiso kula heshiiso alaabtaasaan kuu keenaya qiimahaasaanan kugu keenaya oo qiimihii uu kula ogolaado taa waxaa weeye waa heshiiskii caadiga ahaa adna waad garan kartaa qalbigan waa qalbigeena waad ufahmi kartaa sharciyanna waad ufahmi kartaa dad wax kale iibsaday waa laakiin hadday khidaaca ku jirto oo meesha nooc khiyaana ay ku jirto ilaahay uga baq yacni noloshaadii iyo risqigaagii waxaan xalaal ahayn ama khiyaana ha soo gelinin ilaahay uga baq intaasaan kugu dardaarmaya haddii wax ku jira haddii kaletay arrintu kala iibsasho caadiya oo heshiis lehna hadde taas sharcigu ma diidin waana tijaaro ganacsi oo xalaal oo nadiifa ilaahay aa kuu barakeeyo wixii xalaal jazaaka allahu khayr jaza sheekh saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekh sheikhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab ma leeyahay culummo silsilad ah oo cilmiga ka qaatay oo xilligiisa jiray hadday jiraanna iyay kala yihiin jazaak allahu khayran bsm اllah walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh sheekh maxamed ibni cabdilwahaab raximah اllah atamiimiy ma aha nebi waa sheekh wax bartay oo dad ay soo bareen macalimiin ba wax soo baray culuma wax soo bartay gobollo badan darciyi wax ku bartay alxisaa wax ku bartay basrabu wax ku bartay eh, madiinuu wax ku bartay culamo macruufuu leeyahay waxa weeye marka acdaada tawxiidka ayaa shiikha waxay ka dhigaan in culimmada uusan lahayn fikir isaga uu wato uu la yimid shiikhu culamo waaweyn buu wax ka soo bartay wuxuuna si gaara ugu ta'afuray culimmadii ka horreysay sida ibnu qayim aljawziya iyo ibnu taymiya kutubtoodii laakiin culamo life isaga xilligiisii noolaa ayuu wax ka soo bartay waana idiin tirinaya inta hadda aan isleeyahay shiikha waa ugu caansan yihiin kuwa wax ka soo bartay taariikhda shiikhana qofkii doonaya qisada alimaam maxamed bin cabdilwahaab ha ka akhriso kitaabka uu qoray caalimka weyn haddaba jooga raakib asarjaaniyi ee ka hadlaya shiikha bilowgiisa ilaa dhammaad taariikhdiisii iyo dacwadiisi marka culimmadii shiikhu uu wax ka bartay markii uu yaraa qur'aanka wuxuu ku xifdiyey buu yidhi in ka yar isagoo weliba aan gaarin toban sano kadibna markuu soo koray wuxuu bilaabay inuu u safro inuu cilmi yeesho oo cilmi barto wuxuu aaday baytullahi alxaraam maka ayuu tegey kadib madiine ayuu tegey halkaa wuxuu ka helay shiikhii caanka ahaa oo culimmadii faraha badneed buu ka helay waxaana si gaara uu sheikhu wax uga bartay asheikh cabdullaahi ibni ibraahim alasayf alasayf sheikhaasoo qoray kitaabka la yidhaahdo alcadbu alfaa'id fii cilmi alfaraa'id sheikhaas waa sheikhii koowaad ee madiina uu ku ta'aduray ama wax ka bartay alimaam moxamed ibni cabdilwahaab fa akhada canhu lkaiir min alcilm qaar badanoo cilmiga ayuu ka qaatay wa axabahu sheikh cabdallah sheikhii baa isagana jeclaaday asna wuxuu huray juhdi fara badan waxyaabaha uu ka sheegay shiikhu almaxamed cabdiwahaab uu shiikhiisaas ka sheegay waxaa ka mid ah inuu yidhi maalin maalmaha ka mida ah, anoo ag jooga shiikhayga ala sayf fa qaala lii wuxuu igu yidhi aturiidu an uriika silaaxan silaaxan dheh ma ku tusaa hub oo acdadtuhu aan u diyaarsaday lilmajmaca meesha la yidhaha majmaca waa magaalo yar oo ku dhow najdi ku daalla sideer meesha la yidhahdo u dhow qultu nacam hubkaas aan u diyaarsaday ma ku tusaa waa i wada buu yidhi fa adkhalanii wuxuu igeliyey manzila fiihi kutubun kaiira qol weyn ama guri weynoo kutub laga buuxiyey ayuu igeliyey faqaala wuxuu igu yidhi hada aladii acdadnaahu lahaa arrinka anaanu u diyaarsanay meeshaas inaanu kula dagaalana cilmigiiba waxay u yihiin هب ولعل waxaa laga yaabaa buu yidhi mu'arika kitaabkan akrinaya qoray الموقف هو huwa ma الإمام محمد moxamed عبد الوهاب yataxamasu lialabi اlcilmi arrinkan mowqifkan uu arkay ayaa laga yaabaa wixii kusii dhiirigeliyey inay tahay inuu cilmiga dalbo wa min alculamaai almadina aladiina kaana lahum fadlu kabiir fi tacliimi alimaam waxbaridda imaamka sheekh maxamed bin cabdilwahaab culimmadiisu waxaa ka mida madiino joogay maxamed xayaat asindiy falaqad adraka rajulu maa calayhi talmiiduhu min caqiidati saafiya ardaygii caqiidada saafiga macalinkaasu lahaa buu qaatay cilmigii buu ka bartay waxyaabaha asaga iyo ama macalinkiisaa dhex maray markaan wax ka taabanno waxaa ka mida maalin buu wuxuu arkay imaam maxamed ibn cabdilwahaab oo arday a magaalada madiine jooga si mubaashira wuxuu u arkay dad shirki ku samaynaya bidic qabrigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aad buu uga murugooday waxaa arkay sheekhiisii markaasuu yidhi kayfa tara unaasan yadcuuna wayastakiisuuna biqabri nebiy see u aragtaa dadkan gargaarka weydiisanaya qabriga nebiga see kula tahay maanta markaasuu wuxuu ku jawaabay ina haaulaa'i mutabarun maa hum fiihi wa baailun maa kaanuu yacmaluun yacni nebi muuse hadalkii uu ku jawaabay markii kuwii asnaamta caabudayey uu ka warramayey dadkanu waa bail waana ku khaldan yihiin waa jaahilnimo waxa ay samaynayaan bail weeye markaasuu fa ayqana cindaha asheikh arrintaa markuu aayadda akhriyay sheekhii asindii wuxuu yaqiinsaday ana talmiidahu qad balaga marxalata cilmiya inuu ardaygiisu gaaray marxalad cilmiga oo sarraysa inuu gaaray wa min alculamaai aladiina akhada canhum alimaam sheekh cali waxaa ka mid ah culamada uu cilmiga ka qaatay sheekh cali afandi addakhastaniy waxaa ka mida ah sheekh ismaaciil alcajluniy waxaa ka mida ah sheekh cabdilatiif alcafaaliqiy alaxsaa'iy waxaa ka mida ah sheekh maxamed alcafaaliqiy isna alaxsaa'iy raximahum allahu jamiica dadkaasoo dhan waa culimmadii markii hore uu xijaaj kula kulmay maki iyo madiina wuxuu soo aaday markii dambe xagga basra wuxuuna ku bilaaba basra waa ciraaq inuu halkaana ka bilaabo culuun iyo cilmo fara badan halkaana kula kulmay oo culimo raasikiina xagga cilmiga ah qaar badanna waa isfahmeen culimmadii way soo dhoweeyeen waxaa ka mid aha sheekh callaam maxamed almajmuuciy alladii ahara fii xayaatihi taahiiran kabiira kaasoo raadeeyey sheikha noloshiisa taahiir weyn ku sameeyey marka culimmadaas iyo kuwo kaloo fara badan ayuu shiikhu wax ka soo bartay markii dambe oo uu soo laabtay oo xagga xuraymalaha uu yimidna wuxuu la kulmay sheekh cabdullaahi ibnu cabdilatiif ashaaficiy wa qara'a cindahu bacd alkutub asharciya agtiisana wuxuu ku akhristay ama ku akhriyey oo shiikhu ka dhegaystay kutub cilmiya uma tawajaha kadib wuxuu soo aaday markii hore wuxuu soo aaday ixsaa kadibna xuraymalaha sanadu kun boqol iyo afartan iyo saddex idan culammo fara badan buu leeyahay shiikhu oo uu wax ka bartay laakiin acdaa alislaam ama acdaa atawxiid asuufiya oo aada ula dagaalamay ayaa waxay ka dhigaan shiikhu inuusan cilmiba cidna ka qaadan shiikh ka horeeyey oo wax ka bartana aanay jirin oo uu markiiba la soo booday waa shirkii qabuuriyiintu waxay samaynayaan waana kidib wuxuu kaloo shiikhu waa been warkaas ay samaynayaan wuxuu ku ta'auray kutub shaykhayn sheikhulislaamiya sheikhulislaam deh ibn taymiya walcalaama ibn qayim aljawsiya raximahum ullah wuxuuna ka siyaadsaday kutubtaas cilmi fara badan iyo nuur iyo basiira waana kutubtii markii dambe aad uu wax badan uga faa'iiday weyey kutubtii labada sheikh ee iyagu qarnigii sideedaad noolaa idan imaam maxamed ibn cabdilwahaab culimo fara badan buu wax ka bartay dabeedna isagii baa u istaagay towxiidkii shirkigii iyo khuraafaadkii jaziirul carab ka buuxay la dagaalamay ilaahay dartiina juhdi badan u huray allah ha ka aqbalo subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay dartii uu sameeyey oo dadaal iyo wanaag ahaa waxaan weli leelna ugu yeeranaa kuwa shirkiga ku indhala dacwada uu waday imaamku ma ahayn mid isagu leeyahay aad wahaabiye u bixiseen oo ereyga wahaabiyana sida uu albani sheegay waxaa bixiyey dowladdii cuhmaaniyiinta ee suufiyada ahayd ee dacwada uu waday waa laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulu ullah marka in barabagando loo sameeyo oo magacyo kale loo bixiyo oo cayn laga dhigin cayna ma aha wahaab waa min asmaa illahi wa min sifaatihi subxaanahu wa tacaala marka laakiin dadka ku ta'auray raacidda kitaabka iyo sunnada manhajkii salafu saalix ahlu tawxiidka ayay wahaabiye ku uga dhigaan magac iyagoo ceebeyn ka wada qabuuriyiinta iyo mushrikiinta ilaah kheyrkii caabudaya marka toobad baan ugu yeeraynaa ciddii ilaahay la maago inay hanuunto ay ka toobad keenaan baryada iyo magangalka iyo u yeerashada dadka dhintay awliyada u yaqaanaan wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay sheekh waa suufiyada waan gartay in ay mushrikiin yihiin maxaa ka yeelaa kuwa wahaabiyada sheegta ee kashfiga shubahaadka aqrinaayo kashfi shubahaadka aqrinaayo una cudur daaraaya qabuuriyiinta kuwaasoo xukun kuwaas xukunkooda muxuu yahay ma lagu xisaabin karaa in ay yihiin ahlu shirkiga ahlu ahlu shirki ma lagu xisaabin karaa tan kale sheekh waxa uu leeyahay xukunka hilibka suuqa yaalo ma sida salaada oo kale oo caqiidadeeda qof aan garanaya ayaan cunaa laba su-aalood baad isku dhex dartay marka koowaad waxaa weeye qofku hadduu inta tawxiid fahmo shirki ka cararo mushrikiintii uu garan waayo waa loo caddaynaya waa loo caddaynaya dadkaas inay ahlu shirki yihiin mushrikiinay yihiin uu ka beri noqdo hadduu inta fahmo inay mushrikiin yihiin uu weliba difaaco u yidhaahdo maya lama dhihi karo sidaan oo uu iyagii ah, markii u caddaatay kadib difaac galo taa naaqid min nawaaqid alislaam ayay culammadu u yaqaanaan in qofkii islaamnimada uga baxaya difaaca mushrikiinta bal inuu iyaga madhabkooda saxiix yeelo markay culammadu isku raaciyeen naaqidka saddexaadna wuxuu ahaa man lam yukafir alkaafir aw shaka fii kufrih aw saxaa madhabahum kafar ninkii mushriga aan gaalaysiin mushrikiinta ilahay khayrkii caabudaya markay u caddaatay kadib in loo cadeeyo qofkii loo saxiixiyo munaaqashuu geli karaa wax badan buu baari karaa intuu wax baarayo qofkii waa la odhan karaa qofkan wuxuu iska hubinayaa waxaan inay mushrikiin yihiin oo fikr irja ayaa ku jiri kara maxaa yeelay qaar badanoo murjiaa dadka waxay ku shakigeliyaan qofka haddii shahaadanayo oo uu tukanayo ma gaaloobayo wax walbaba ha ku dhace jahli baa loogu cudur daarayaa weligii ilahay kheyrkii hadduu caabudayo mushrig ma noqonayo haddii xataa loo sheego oo uu diido warkaasna waa warka khidaacada ay wadaan hadda murjaaba lama dhigi kare zanaadiqado difaacaya ahluishraaga difaacaya si shirkigii usii jiro oo uu xoog usii yeesho qofkii ka hanuunin lahaana kama tegayo haddiiba la yidhaahdo muslim baa sidaada ku tahay goormuu ka toobad keenaya weligii waa kasii daraya bal hadda waxaan ognahay qabuuriyiintii baaba calan u taagan yahay soobana baxay oo hadda dib isu abaabulaya oo shirkigoodii boorka ka jafaya waana arrin iska cad waxaana taa yeelaya waa dacwadii tawxiidka oo laga seexday oo dadkii tawxiidka caddayn lahaa ay mid cudur daara iyo mid gabada ay noqdeen marka insha allahu tacaala ninkay u caddaatay shirki iyo mushrikiin oo aan ka beri noqon markay u caddaatay kadib iyagaa la raacinaya man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafar waa naaqid min nawaaqid alislaam masalada labaad oo cuntada ku saabsan qofka iyo meesha uu degan yahay ku xidhan tahay taa hadda wax faahfaahin dheera ka geli maayo haddaad mushrikiin dhex degan tahay dee inaad is ilaaliso ku khasban tahay haddaad muwaxidiin dhex degan tahay ahlu tawxiidna dee khalad weeye inaad baarbaarto markaa mar haddaad daarul joogto dad muwaxidiina dhex joogto waxay ku xiran tahay qofka cidda uu la joogo jazaakum allahu khayra jazaak allahu khayra jaza sheekh saa-iilkan waxau leeyahay muxuu xukunkiisu yahay ninka akriya qur-aan uu soo sheegay saaxir ama jin ogna inuu soo sheegay saaxir ama jin ma fahmin laakiin waxaan u qaatay in laga wado da qof baa jiraday nin saaxiraa loo tegey kuwa waxbay dhaawaan la yidhaahdo oo kitaab gaablowga dadka qaar u yaqaanaan ama kohanada kiibaa wuxuu amar ku soo bixiyey in aayadahaas iyo aayadahaas iyo aayadahaas la akhriyo oo saas waxaabana amrayuu leeyahay jinkaana amraya war saasaan u fahmay hadda su-aasha haddii aanan khaldanayn hadday masaladu sidaa tahay qur-aan in la akhriya mar walba horeba diin bay noogu ahayd oo waa cibaado laakiin u tegista kaafirka ayadoo la ogyahay inuu saaxir yahay ayaa nebigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa kaahinan oo caraafan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam ninkii kaahin ama faalalow u taga waxa uu sheegayana ka rumeeya ninkaas wuxuu ku gaaloobay wixii lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiix muslim ku yaalana afartan salaadood lagama aqbalayo ninka kaahinka ama saaxirka u taga ee kaahinka ama caraafka u taga marka ninka loo tegey waxaan soo fatwooday horta marka hore utegistii baa khalad ahayd waa in ilaahay looga toobad keeno subxaana wa tacaala mar haddii utegistiiba khalad ahayd waxa uu soo fatwooday asaga khalad weeye oo laga qaadan maayo qof caadi oo fiican oo saxa ah, oo taqi oo muslima hadduu ku yidhahdo qur'aankaas iyo qur'aankaas iyo qur'aankaas akhriyo qur'aanka kuu sooco kaasaaba isweydiin lo xaggee baad ka keentay yaad uga dayanaysaa koob iyo toban qul walle labiyo labaatan yaasiin saddex boqol oo araxmaan labaatan idaa waqaca akhri buu yidhi taa laftigeeda u baahan su-aal oo qof muslimi kuu sheega laftigeeda maxaad moodaa w taaqi saaxira uu soo sheegay marka warkiisana la qaadan maayo u tegistiina waa laga toobad keenaya ilaahay baa looga laabanaya subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayra jazaaka allahu khayra jazaa sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay sheekh su-aasheedu waxa ay tahay naag gaala ah weyse maiga jebisaa su-aashii horeaan dhammaystiraya cafwan su-aashii hore waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u maleeyaan qur'aanka yaan la isku daweyn inaan niro hadal ku dhex darnay maya qur'aanku waa dawaa waa shifaa ilaahay baana noo sheegay subxaanahu wa tacaala in la isku daweynayo nebiguna waa isku daweeyey oo gacmihiisa ku tufo ismariyey ka barakaysta calayhi salaatu wasalaam annagoo dhan waa isku daweynaynaa waa isku tufaynaa laakiin waxaan isdiidannaha waa fatwada saaxirka in la fahmaa fiican marka qur'aanka aan isku daweyn oan akhrisanno midda kale hadda soo eh, ninka eh, su-aasha kale eh, su-aasha ku saabsan haweeney kaafirada wayse ma iga jebisaa waxaan u malaynayaa su-aashaa su-aal basiid oo aad aan looga fiirsan inay ahayd laba arrimoodba marka koowaad haddii xataa gabar muslimada ay tahay taabashadeeda yaa kuu baneeyey iska dhaaf mid gaalaah marka waa su-aal aslanba khaldan weeye midda labaad dee gabadha kafarada ah haddii gabar ahaan wayse jebin maa waxaan ka hadlayno oo sharciga waad og tihiin dumar la taabtay waysaa ku jabta taas waa ogtihin ahlusunna waljamaca waxay ka qabaan hadday gaal tahana waa wax kale ayadana ka jiro dood kale ka taagan amaa in la taabto qof dumara ayaa dembi ah qofku marka waxaan leenahay su-aasha soo weydiiyey gabar ajnebi ah hadaaba ha taaban muslim ha ahaato ama kaafirad ha ahaato inaad taabataana dembi ah ilahay uga baq subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayra jazaak allahu khayr aljaza sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay gabar ayaan guursaday meherkeeduna waxa uu ahaa afar kun oo doolarka maraykanka ah gabadhaasi waan kala tagnay ayada ayaana ifur igu tiri markii aan kala tegayna sababkeeda ayaan ku kala tagnay dabeetana waxaan siiyey meherkeedii kun doolar oo ka mid ah lacagtii ay igu lahayd waddankii waan ka tegay qurbaha ayaan tegey kadib way la soo hadashay waxay igu dhahday meherkeygii iisoo dhammaystir anna waxaan ku yeedhi meherkii ma wada haayo kiskisaan kuu siinaa sida aan u heli karo ayadana waxay tiri hawaanba hal maraan kaa doonayaa sheekh marka maadaama marka horena furiinka ayada ay iga dalbatay meherkeedaoo dhammaystiran ma iga rabtaa sideyna ka yeelayaa midaan dambe bism illaahi walxamdu lilahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah meherkii gabadha iyadaa iska leh waana ilaahay subxaana wa tacaala xaq uu haweenka siiyey wey wa aatu nisaa saduqaatihina nixla ilaahay baa sidaa odhanaya haweenka sadaqadooda in la siiyo ama xaqa ay leeyihiin eh, haddii markii hore uu afar kun meher ku galay waa inuu afar kun heli karay meherkeedii sii bay tiri waa xaq ay iyadu ku leedahay hadday ka sugto iyadaa u leh xor u ah oo khiyaar u leh hadday bar u cafiso iyadaa khiyaar u leh hadday kuleetiga ku dhegtana iyadaa khiyaar u leh marka waxaa laga yaabaa ninka odaga inuu xoogaa qiil ka raadinayo awal iyadaa sabab u ahayd furiinka oo ifirtiri oo maadaama ay ifirtiri waxba iguma lahan warkaa isagaa noo sheegay hadda anaga markhaati uma hayn dhanka kalena ilaahay ka baq waabaad og tahay in meher lagugu leeya kun ka mid aad ah iska bixiso saddex baa lagugu leeyahy maxaa keenay hadda su-aasha ah marka hore iyadaa ifur ma waxaa rabtaa in lagu yihahdo hadday ifur tiri waxba kuguma lehe iskaga tag in lagu yihahdo taa ma dhacayso marka ilaahay ka baqniyo xaqa lagugu leeyaa bix gabadhaas ilaahay baa xaqa siiyey subxaanaه wa tacaala haweenkana farjigooda ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u baneeyey dadka guursaday ee muslimiinta ah ilaahay diinkiisa lagu banaystay xaqi ay lahayd gabadha sii hadday kugu adkaysayna ayada iska tuugtuug walaalahay igu adkeen si iyo dhib yar baan u qabanaya waa codsanaynaa ee waxaan leenahay walaalay xoogaa aan iidin dad kaloo akhyaaraa loo diraya bishaan kun iga qaad bisha kale intaa iga qaad tan kale shan boqol iga qaad laakiin xaq laguu leeyahay meermeeris horta gelin ko waxaad yeeli kartaa america baad degan inta soo qaadato oo saaxiiba ka qaadata iska sii bixin karta marka qiil haba ku raadin haba yaraatee xaqii gabadhaa inaad ka meermeeriso ilaahay uga baq oo su-aasha waxaad noo soo weydiisay inaad kolley tanafus ka hesho waxaad ku neefsato ood aad saad jeceshahay hadday kuu noqon weydo sida ay noqotay sharciga ilaahay uga baq sii gabadha xaqeedii hadday kugu dhegto kugu dhegtana iyadaa iska leh hadday iyaduna maqlaysana waxaan oran lahayn fursad sii oo marba xoogaa ka qaad hadduusan heli karin adna waxaan leenahay xataa deyn baad soo qaadi kartaa gabadha xaqeeda sii ilaahay baa xaqaa u qoray dumarka sii subxaanahu wa tacaala ilaahay uga baq jazaakum allahu khayra jazaaka allahu khayra jazaa sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh waxaan joogaa dhul qabow sagsaamaha markii aan ku baxo anagoo weyse qaba aan baxo waa igu adag tahay in aan iska siibo markii aan weysaysanayo marka gacanteedo qoyan kor ma ka marin karaa iskaalashaha bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah washhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh culamaa lmuslimiin xooggooda way qabaan sogsaanta baaladan la yidhaahdo kuwooda xoogaa culus inay geli karaan booskii eh, khufeynka oo la masixi karo weliba dhulka qabow sagsaanta laga qaataan aqaana aad bay u waaweyn yihiin waa ayagaa laftigooda waxay moodaaba inay sida khufkii oo kale ku dhow yihiin marka waa la masaxaya masixidda unbaa sharcigeeda ilaalinaysaa qofku markuu masaxayo marka hore waa inuu iyagoo asagoo weyse qabo daahira uu gashaday kadib markaa uu weysaysanayo wixii ka dambeeya wuu masixi karaa marka ilaahay sharcigiisa diinkiisa waa fududeeyey masxu lkhufayn ahlusunna waljamaca waa qabaan firqa baadida sida shiicada oo kale ayaa inkira marka nacam siksaantaas waad masixi kartaa mar haddaad siksaan waaweyn yihiin culamadu waxay ka doodaan nooca sharaabaadada la qabo hadday qaarkood yihiin kuwo khafiifa oo booskii khufeynka aan geli karin marka meel qaboob haddaad joogto kuwaas waa kuwii eh, burbuurnaa oo booskaas geli karay baan filayaa wallaahu aclam marka masax ilaahay kaa aqbalo jazaaka allahu khayra jazaaka allahu khayr aljaza sheekh saaiilkan waxa uu leeyahay sheekh waxaan joogaa waddanka australia waddanka australia ayaan joogaa jaamacad ayaan mar dhow ka baxay shaqo ayaan bilaabay waxaan rabaa in aan guursado lacag ugu filanna ma haysto guriga dhigistiisa ayaana ugu sha'ni badan australia oo toban kun oo dollar ugu yaraan ayaa kaa baxayso sidaas darteed waxaa jira shirkado bixiyo alaabaha fadhiga iyo jiifafka sidaas darteed lacagta deen kugu siinaayo alaabta waxayna kaa sugayaan lixdan bilood muddo dhan lixdankaas bilood hadday soo dhaafto lacagta waxay ku saaranayaan ribo dhan shan dollar bishiibo marka sheekh lacagtaas maxay noqonaysaa sideen ka helaa bismi اllahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh eh, saa'ilka are australia waxaan odhan lahaa eh, marka koowaad ilaahay subxaana watacaala meel fog baan kala degannahay ilaahay ha ku sugo diinkaaga diin nin ku sugan oo wanaagsan allah kaa dhigo eh, ilaahayna subxaana watacaala ha naga aqbalo annaga iyo adigaba camalka aanu qabanayno ilaahay darti intaa kadib nin guursanayaa tahay laakiin waxaad sheegtay inaad loon qaadanayso waan garanaya aniga dee laga qaato kambaniyada ee loonka looga qaato hadhowna interest waxa la yihahda lagu saaranaya arrintaas waa caddahay inay tahay ribo waa riba alfadl nebiguna wuxuu sheegay ribada calayhi salaatu wasalaam inay u qaybsanto toddobaatan qaybood xadiis saxiix muslim ku sugan weliba qayb xadiidkaas yacni marka qaybta xaakim uu warinayo xaakim wuxuu sii raacinaya oo weliba uu leeyahay calaa shardi sheikheyn uu kusii raacinaya aysaruhaa an yankixa almar-u toddobaatankaas baab oo ay u qaybsanto ribadu keeda ugu yar wuxuu la dembi yahay qofku inuu hooyadii yani naagaysto subxaana allah marka arrin khatara weeye ribadu ilaahay uga baq shirkadahaas ha ka qaadanin lacagaha horumariska ah, hadhow ee dulsaar kugu samaynaya haddaad saxiixdo xataa adoon rabin inaan siiso haddaad saxiixdo waxaad ogolaatay ribaad ogolaatay waanad og tahay ribada wuxuu nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam allana ka yidhi ilaah uga baq marka arrintaas si kale oo aad ku raasan karto gurigaaga iyo dhigistiisa raadi ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo ilaahay uga baq marka ha ka qaadanin loonkan gaaladu iyagu ma daneeyaan intereskooda fiiriyaan qaar baa gurya kuu iibinaya qaar baa baabuur kuu iibinaya qaar baa alaabta guriga kuu dhigaya wakhti bay kaa sugayaan waxaanaa ku saareen weliba account nambarkaagaa la siinayaa iyo waxyaaba adiga aqoonsigaaga haysanayaan kadibna way kaa goosanayaan bil walba marka interest baa ugu jira ribaa ku jirta halkaas ilaahay uga baq subxaanaه wa tacaala wajazaakum اllahu khayra wallahu subxaanaه wa tacaala aclam